waxay cabiranayan dawaamu niya cabdimusaarif darkay dhahaayeen waxay dhahayaan dawaamu niya shardi ah niyad inay daa'im ahaatahay shardi ah ay dhahayeen cadamusaarif macnahood hal waaye ninka oo ways qaadaayo waxa u shardi ah islaamnima u shardi ah kaafir wayska ma ansixayso waa soo aragteen ti kitaabiyadii iyo wacyiga aad soo aragteen qofnila ma ansixaayo tamyiis ah shardi ah yani mumayis inuu ahaado cunug yar wayska ma ansixayso cunug yar mumayis inuu ahaado shardi ah cunug yar oo tamyiiz aan lahayn kama ansixayso majnuun kama ansixayso muqma calayhi kama ansixayso nuhur daayo kama ansixayso tamyiiz ma lahayn intaa wa kama sakraan kama ansixayso intaa kama ansixayso waxaa shardi ah waxaa shardi ah macrifa ways waysada yani silwaysa haado haayo in la aqaanaadoo shardi waayo tartiibkii oo ilaahay sheegay qur-aanka kuxusay in loo aqaanaado tartiibbaadne in la aqaanaado oo la kasoo shardi waaye qur-aankaa kumid maxaa yeelay intaas maxaa waay ilaahay waxaa siri waidaa qumtu ila salaati fasiru wujuuha tartiibkii ma qur-aanka ilahay kusoo sheegay ibda-u bima ba'da allahu bihi in la ogaada waa shardi si isku xeen inaad kala ogaatid way haddaad kala ogeyn lug aad dhakdi weji aad dhakdi yani haddana masaad masaxdi waa kala gadoo malno si ilaahay usoo sheegay oo si usoo tartiibay sheegayda mees ilaahay ka bilaabo ka bilaabo mees ku xiji ku xiji mees ku xiji ku xiji intaan waay habadka in laduuleyne yani shardi waayo haddii korkaada nijaas yaho qolkan waa laga xoog badan yahay haddaan maadoono haddii korka intaad weysi qaadanin ama intaad qasdiga baxsiis labada isku mid waaye shuruudii qusliga iyo shuruud lwudu mid waaye yani korkaa wax ku aragta nijaas dhiiga ku leeyaha ama mantaq adiga mantaqka meelkaa gaarad ogta ujeedid ma dhakin qolkan waxaas leeyaha shardiga ka dhigoohayo isaaratun isaarat lhabas yani waxaas leeyaha nijaasa horta adoo nijaasa dhain janaaba korkaa ku aalneyd adoo udhainatid haweysad gooni waayo laakiin maysada mee haweysada sidii le waay alaabsi adadkeedi doona korkaa nijaasaa le dhiiga lahay intaad weysa haada horta dhiiga ah. dhaq dhiigaa iska dhaq afkaas kuu lahay baracantaas kuu lahay lacagarkaas kuu lahay dhaq weysada bilaaw mm-hmm. weysada bilaaw نijaastaas waxaa ubaahay dhaq horta bilo ama weteeda looga baahan yahay awal nijaasa u lahaa haddaas dhakin hal dhakid makaafihayso yani laakin miman waawi radia allahu tacaala canhu waxaas leeya qultu waxaan idayaa sidi alasaxu baabu salaad aluu keeni doonaa alasaxu qosliga maydis aluu keeni doonaa yani takfiir lgoslatu dhakid kaliya kaafihaa weesaad ku jiray meelay kuleeyiin dhaqida janaabada niyada deg awal maqsulin biya ahayd may ka dhaqto madaxa ugu ku maha haddii sinjir dhaqi bilaabaysi markaad adiga oo meha ka soo niyeysaysa dhaqaysa waa niyeysaysa intaa eg may dhaqaysi bilaab oo biyaha ku hormariyaysi biyaha gaasayaysi mehasaa laga bilaawayo baabkay kumaad unta haddana muqtadiga waysada waxa keenaya inuu xaqiiqo shardi waayo rushad waay yani taradud inaad kuwaysa haasatid ma aha waxawaaye ado mutaradida waysahaas mal rabo xaqul muqtadii alaa waysteeda waxa keenaayo oo keeni lahaay inaa run mo xaal raba waxaa ku baxay yani waa shaki waxay waysa keeni lahaay shakiyey mas'alo oo dhicideeda ay badan tahay waaye macnaha waxaa shakiyey horoo ma soo xadisay oo waysada ma kasoo hurtay oo maxdasa masamaya naftiisaas hiri manaa ways ama burtay masamayaas hiri bacdiya sida iska ways qaado usoo yani waysa inaas qabi la shakiyo eh. waxasir waysdi markaasoo usoo ways qaadati horo markaa burtay masamaya saas sirda iska usoo ways qaado waysadaasay oo usoo mutaradid ah aways qaadahayo jirto wax mutageyso maxaa yeelay jazmi alawaa markaad waysa qaadaysid shay inaa jaazim aad ku aad inaa waysa aan ad ahayd inay ku go-on tahay alraba maxaa yeelay haddii muxdis is ahay ma ansaxaayo intaa al ma ansaxiiso maxaa yeelay ninka oo waysadii taradud xaggeeda kawaysa qaadaayo oo jazmi xaggeedan kawaysa aan waysa uma jirto mayay kuso mantiqana dooran washaka fii diddihi camila biyaqiinihi مثلا إذا ما كنت محدثا وتوضأ الآن لم يصح لأنه وحا كجد تردد وضوءنا تردد مكو أنصحايو يعني وحا شردئة إنه هذا جزما إنه هذا ما أني جوا هاي وضوء اسم واهي oo loo isticmaalo lilficli ficilka waysada nafteedii bilfat wudu hadii la yiraa bilfat hadii la akriyane oo wadu la yiraa biha loo jeedaa biha magaciisii waay biha oo laweys qaadahaayo sidii oo magaciisii mashhuurka ahaa bilfatxi fiihimaa lamada la akriyo wudu waa la wadaa yani weysada nafteed waa la dhahaa bihana waa la yiraa bidami hadii la yiraa sa adcafka waaye yani saas waa loo jeedaa ism masdar waaye wadu qiyaas masderna waxaas ahay atawadu as ahay biwasni takalumi watacalumi maho tacalum iyo takalum wasngoodii as ahay isticmaal masaadirni aa loo isticmaal isticmaalo isticmaal masaadir asalkiisi waxaa laga keenay min alwadaati kaa yihi wadaa a laga keenay aftiin iyo wanadaafa min anadaafati walwadaati wakaas iyo wadiyaa saddexdan qool haddii tiraahidbay dhammaantoodii waxay ku yimaadiin calaa wasni facuul ay ku yimaadiin waxay arki yani wadu iyo wadu iyo wadu lamada iyo wudu kulli calaa wasni waxay ku yimaadiin facuul ay ku yimaadiin saduur afaduur iyo saduur iyo saxuur intoodi iyo iyo wadu yani intaa wasni isku wasni waay carabiya saasay wimideen calaa kuli xaal inta maxaan soo wadnay shali aan soo wadnay mucjizadeed aheed waduu macnaheedi mujib ay leedahay waan soo sheegnay fardi ay leedahay waan soo sheegnay waa ka soo baxnay loo ama diyaa-un adkiin nuur oo min yani min aulmati laga nuuro intaana makruhaaday leedahay mujiba markaan nidi shuruuday leedahay makruhaaday leedahay marka yani shuruudii saabiqan usoo hormaray shurud shuruudeedi shuruud lgusli waaye waa la soo gali shuruudow lehaa waa soo nidi inta soo nidi waa soo sheegnay furuush wuduu'i waxaa isku dhistaa aan soo furuu makruuhaat mustaxabaat muxaramaat shuruud waa soo sheegnay shuruudii ka shuruud lgusl le waaye maa-ulmutlaq waa soo sheegnay waa kasoo baxnay waxaa kamid a shuruudda kayfiyada taqaanaa waa ka baxnay inta aan ka baxnay insha allah hadda waxaan gelinayaa sidiis ahay shuruudii maxaa la yiri nadaafa waldiyaa sharciga maxaa isku naqahaa afcaal maksuusa muftataxan bniya waa soo sheegnay imaam imaam xarameyn macasiri tacabudi waaye fuqahadana waxay leeyihiin macquul lmacnaa waaye macnihii wax la goranayo ma aha maxaa ahaa shaliyaani sheegnay keed lamaad alqiyaamu ila salaati ahayd ay iftaarat yani haddii ubaahato haddiid ubaahatid yani masaxfataawatid dawaafkii intaa ahayd i saddexaad xadadkii iraadadiisiyaa lagu weeyaa kanaana asax ah muujibaat lwudu fi lasaxi inta hada alqawiy fi taxqiiq limaam nawawi allah i sharxi muslim kalaam raafici maa umudlaqo inta waxaa la shardiyaa tilamaad maxaa la yihi marka furuud lwudu waa so baxnay furuushiisii waa ka baxnay waxaa shardi ahaa haddana yani waxaa shardi ahaa awal maqsuul inuu dhaqo nahw mashtabahum bihi awal maqsuulin inuu dhaqo an yarsila maca almaqsuuli maqsuulka macigiisii inuu dhaqo mahw mashtabahum bihi wixii oo iska shabahmay maxaa yeelay gaslu maa laa yatimu lwaajibu ilaa bihi waajib waay wamaa dahara bilqaطci maxal lfardi inaas dhaqo waxaa awal yani soo aroora laysa shardan ma aha kaas liliطlaaqi inta cadaado walow macnaha waxaa loo wadaa awla maqsuulin asbaqo walow khuliqa lahu haddii ishabahmaan halwajhaani aloo uumi lama waji ninkii ilaahay qudraysi lama wajihaas leeha ama lama farjihaas leeha lama wajihaas leeha ama waxaa loo uumi yani lama gacan ama lama lug ti asalka ahayd iti zaaidka ahayd shabahmayn lamadii lug ninkii lamaligaas leeha lama gacanaas leeha lama wejigaas leeha ilahay qudradiis waa dhacdaa waana jiraa adduunka lamarkii waxaad kasha bahmi lamadii ki asalka kii waayo ki zaadka kii waayo markaas wajaba gusluljamiici dhammaan in la dhaho aa waajibaa waxaa shuruudda hadda dheeraadu ah waysadii duruur darar daruurada ahayd waysadii daruurda ahayd waxay dheeraad ay leedahay sharuuddan ay ka dheer tahay اstirاaط الوkti waktigaa shardi waay duul اwkti ninka haddii daaim اxadث yahay walow dani ahaadee waktigaa inaas ugala shardi ah waktigiis inaas gala dani baa ku ogaada haba wakti as gelin yani ma wayse qaado karo si ninka oo yani oo daaim xadثkaan ahayn camal ma aha ninkaas waktiis rsoways qaada karaa cawadiis ways qaatay shartiis ways qaatay waa ku joogi karaa ama daaim xadثka dahaaradiisu daruura waaye daruura waaye shardiga dheer ay tahay oy dheer tahay waxa tan waaye dukuul wakti ha iga shardi u ah naagtii mustaxaadada aheyd oo dam fasaadka qabtay iyo magaciisa ninkii salisilboolka qabay ninkii salisilgaa'idka qabay ninkii salisdiraadka qabay xadadka neefta ninkii ka socotay wakti kasto ninkii yani tarabta aan ka joogsayna oo weyn ninkii yani salisilboolka qabay kulligoodii waxa u shardi ahaa dukuul lwakti maxaa yel dukuul lwakti hadda maaa dheeraad ashabaa usmi daa'imulxadas yahay inta waay haddana iigana waxaa u shardi ah kaas daa'imulxadaska inaa istanji uhormaro inaa istanji uhormaro maxaa yeele meeshii waa socotaa kaadadii markaas ahaan waktigaas isgalo wayse intaas qaadanin wayse intaas aadanin inaa istanjoodo soo dhadhaqdo soo tartiibsado waxay gaar ahaay asoo dhaqo iyo haddana waxaa shardi ah taxafud as markiis u baahdo fardiga dhaqadiisii iyo tacsiibkii duuduubidii haddii naag tahay in ah, wax ay ku cubato mare ay qaadato ay ku cubato ama simbaayo ay qaadato wakti markiis gaar horta ay soo dhaqdo farjiga gaariis ay dhaqdo ninkana saas le waaye farjiga gaaris adhaho markaa usna haddii isku duuduubo mare kusoo duuduubo ama waxyaala gelihay asoo geliyo degdegas kuways qaadaa wakti markaas tukaa markaas shardigiis inta ninka xadadka qabay oo sulasulboolka oo dama hadalka haysaan waay ama nikifiyo waay istinji shardi maaha maalan waa waysa ah, yani ado istinjoonna waa darafti waa kaa timid ma fashi sidii oo shalay hadii oo qultu alasaxu takfihi اlgusla waa soo arkay malo gusla kaafi qabeyska ahay wudu ala saan le waay imaam raafici iyo waxaa isku khilaafsanaay imaam raafici aakhir naftiisii taasa saxiix yeel gusla kaafihisa malahino habaysta oo habaysayaysaa janaaba kugu jirtay korkaada nijaasa alehi waa ku gudaa allahay mogtahay tanna waxa waaye saas oo kaleet waa ku gudi waysadiine adoo weli oo darabooti oo kaadi ama wax kasoo baxday yaa iska ways qaadata waa ways qaadati ways waa ways qaadati markaad waxaad rabtaa salaad dukatid ee jinaa nijaasa kuulahay istanjadiyaad kasoo baxday ma soo dhaqin waysaad hormarisi gacantaada waxaa ku dubdubti good ama goaan baad qaadatay ku istanjooji waysidii waa jirtaa maxaa yeele mas ma burin waysidii mas masulqubul iyo wayduburna makaa dhicin aye makaa dhicin waad akdihe eh, takfiih lagu sunada qawaysa yani gusladii iyo yani iyo waysadii hala laga dhig laga dhig shalini sheeg qultu imaam nawatis no takfiih lgusla akafihi oo lukharij kaas tacsiib dakar marti istinja idaa lam yakun daa'im alxadath waay tawada bidun istinjaa waaweyn salaada taas kabacdi markii sira isduko salaada ma ansixiso jismigaada nijaasa leh ama duburkaada nijaasa laf waxaa isku dudubi maro gooda isku dudubtay duburkiisa isku dhaqay intaas waaye marka waa la dukhaa inta waaye walaakin dahaaradii tayamumka eed idinla daruura waaye dahaaratu sarisilbolne daruura waaye walmuwaalaatuna shardi waaye baynahumaa yani in la ay xariirsadaan istanjihii iyo taxafudkii ninkii daa'imulxadadka hay muwaalaada u shardi ah kan kaleeta oo oo magaciisii oo ahaa ninka yani fiyowaay maya muwaalaad uma shardi ahayn ama kan taxafudka oo duuduwashada iyo istanjada iyo marka istanjooda ahaan waxaa laga rabaa mada kuduuba dakarka hadis yahay naaqday tahay ha cubto amase tacsuub tacsiib asuubiso xashwi asuubiso amase mara kuduuduubato arintaasa ahayd saasay soo bixiyeysaa markaa gabadhay duciyeysaa muwaalaad shuruud lwudu intay u tahay tawaala taxafud listinjaai wamuwaalaad baynahuma bayn lwudu'i shardi waay wa bayna afcaalihi wa baynahu wa bayna inay xariirsadaan degdeg a loo rabaa ninkii daa'im xadadka ahaay sidii ibnu muqri irshaadka isku caddeeyey furuuduhu furuudiisii waysada furuudihu furuud furuud lwudu'i sittatun lax waaye axaduhaa axadu furuud lwuduui niyatu rafci lxadai waaye niyatu rafci xukm lxadai xadadka xukunkiisii koryeeli xukunkiisii koryeelidiisa la niyooda waaye o amase niyatu istibaaxatin istibaaxa niyadeeda laniy istibaaxatu salaad salaada banaysashadeedii niyadeedii waaye istibaaxatu shay in la niyeysto afar waaye yani hadda afartaasey mea lagaweysi qaadaya afar waaye afartaa ilaahay qur-aankiisa taas soo sheegay fasluu wujuhakum waydikum ila almaraafiqi waxaa soo ilaa aakhir alaaya badi iyo xadiidkii aw asala asal ay leedahay maldino waxay leedahay aayaad ay leedahay aan soo niri waysada aayaaday leedahay aayadeed maxaa waaye fasluu wujuhakum waydikum ila almaraafiqi xadiidkeedina xadiidana waa asala xadiidkeedina maxaa waaye xadiidkii nabiga maxaa yeelay mara mara waa weys qaati lama lama waa uways qaatay saddexda waa uways qaatay iyo xadiidkii ecraabiga oo mashhuurka ahaa nabiga u yimid waxaa sida yaa rasuul allahi yaa rasuul allahi il kayfa atawada-u se uweysaystaa qaala waxaa sidhi waxaa uweysaystaa yani sidii ilaahay ku amray wejigaa dhaq nabigaa lehe wadraacika lamadaa dhudhun wamsax biraasi masaa xadiidkii waaya waqsi rijlayka dhaq waa kaas riwaayada abu da-uda wariyey صaxiix muslim iyo kullina waa kumideen meel kaley kumideen markaas alana hadda waxaan aniga kor taaganahay alaan furuushi aan maxay furuushi hadda aan taaganahay furuudii waayo arkaanteediina arkaan ay waa soo niri iidan iyo waajibaad ay leedahay furuud iyo waajibaad iyo arkaantii macnahoodii halle waaye macnahoodii halle waaye macnahoodii isku halkoo waaye macnahoodi hale waay furuuduhu furuud lwuduui waysada furuusheedii fardiyaalkeedii sitatu lix waaye macnaa farduhu madahino minhaj imaam nawowi maxaa farduhu fard lwuduui shaysada fardigeedii macnaa waxaa oloo wadaa furuuduhu aloo wadaa yani waxa waaye mufrad hadii la adeefiyo yani mufrad hadii la adeefiyo mufrad mudaafa fayacumu wacamimaa farduhu muslimkii fardiga ahay usaa loo adeefiye wacamimaa maxaa yeelay waxaa la wadaa kulu fardin minhu waa loo wadaa fardi oo usiga kamid ah kulligiisi sitatun laxwa ay furuudu waa loo wadaa furuudu fayacumu markaasay in farduhu oo jamac lou khabar sheego waa ansaxay ay furuuduhu macnaha jumlata furuudihi waytada ruusheedii jumladeedii saasa manahis fardiyaasheedii jumla ahaan waxa waaye sitatun lax waaye axaduhaa midkoodii midkoodii anniyatu niya waaye maho axaduhaa axadu sita niya niyada waaye baab اlwuduءi waysada baabkeedii axkaamtiisii cadeyntoodii uu baab yahay axaduhaa a farduhu fard اlwuduء waysadii fardigaadii fardigaadii farduhu waa fard اlwuduء waxa waaye sitaة lx waaye axaduhaa axad sita lexdaa midkoodii niyatu rafci xadain niyatu rafci xukmi xadain xadadkii xukunkiisii kor yeeridiisii oo la niyooda waaye xadadkii yani koryeelidii xukunkiisii koryeelidiisii la niyooda waaye koryeelidiis la niyooda waaye xadad waxaawaaye xadid maxaa ahaa amrun ictibaariyun waaye lasoo sheeg oo yaquumu bilacdaai xadid waan sheegnay wax la arkaayo maaha waxyaalo oo salaada ansaxdeedi kaariyey waaye waaye oo aytulamurxisa rafcu xukma xadiin xadid oo koryeelidiisii xuunkiis koryeelidii waaye oo amase niyati istabaaxat salaati نyt رفع الحdث و نyt استباعة الصلاaة صلاadii بنaysashadeedii نiyadeeda haweytu اstabaaعat haweytu اstabاعaة الصلاaةi ilaa intaas laga gaaro haweytu اstabاعaة الصلاaةi haweytu رفع الحdث inta awlhaa أحadhaa أحadkeedii نyt رفع حdث حadثkii koryeeladiisa niyooda waaye akma iyo niyat istabaaxat salaadii salaadii koriedeeda niyadeeda waaye salaadii banaashadeedii la niyooda waaye oo niyat istabaaxati muftaqirin niyat istabaaxati shay shay banaanaashadiisii shaygaasoo muftaqarin loo baahan yahay sixatuhu asaxidiisii ilaa duhrin u baahan taas dunuud macnihii maxaa waaye jid astabacti muftaqir o amase intay qabteen maxaa ku xiga o amase niyatu adaa fardi salaa wuduu'i waysadii faradkeedii gulashadeeda oo la niyooda waaye o amase intaa waaye waman daama maho waman qafkii oo daama oo daaimay xadaثhu xadadkiisii kamustaxaadatin naaftii dhiigeedii oo doreersahay waaye iyo kii salisul boolka ee aan joogsahaynin oo amase salisul kii oo amase waxay lamid tahay salisul qaa'id ou qabaa oo darabtii aan ka joogsahaynin iska socohaysa amase riixdii oo xadadka ahaa yani ka joogseelino yani iskaga daa-im kasoo baxo haysaa tafaahukaas waxaa kaafiyaa niyat listibaaxa niyat listibaaxa bananashaday niyadeedii aa kaafisaa duuna rafci oo rafc lxadad kaduun ah niyat rafc lxadad aan ahayn maxaa yeelay xadadiis ma kornoqhaayo cala saxiixi manaqawna fiihi maa lamadaan فيهma في الاsتباحة iyo dun الرفع عdم الرفع فيهma في عdم الرفع marka نyadii saas rd الوضوع intma نية macnahiisi نyadii waxay leedahay marka luqay leedahay sharciyay leedahay xugunay leedahay xaqiiqay qabtaa waxay leedahay zaman waxay leedahay intaa yani ay leedahay waxay leedahay ay leedahay waxay leedahay yani intaa oo magaciisa iyo maqsuud ay leedahay niyada cumuumkeed waan soo sheegnay maxaa nir luqadeedi waxa waaye qasdu shay shay uqasadkiisii waaye sheegaasho low qasto mktirana xaala weeka oo la bificlihi safina lasoo sheegay safinatu salaa safinatu najaa waa lasoo sheegay qasdu shay shay low qasto oo mktirana xaala bificlihi falidiisii oo la xariira si safina loo sheegay waay haddana xugunkeedii waa soo sheegnay niida xugunkeedii waan sheegnay maxalkeediina waxa waaye alqalbu qalbiga waaye qalbiga waaye macnaha haddii qalbiga laga helaa nawaytu lwuduu'a nawaytu fard lwuduu'i nawaytu ada intaas haddii lasoo helaa niydii waa ansaxdii laakiin dhawaaqo sunna waaye niida mar haddii qalbiga laga helaa nawaytu lwuduu'a qalbiga hati tiraaci nawaytu fard lwuduu'i nawaytu rafca alxadafi intaas kuli haddaa soo tiraahid yani nida waa ansaxday nida waa ansaxday nida waa ansaxday nida waa ansaxaysaa watalafud dhawaaqid oo lagu dhawaaqo cinda shaafici waaye bihaa in lagu dhawaaqo sunna sunna waaye waxaa la suneeya in lagu dhawaaqana sunna waaye maxaa yeele اعtiqاadkii qalbiga cazmigiisii ee afka kudhawaaqidi israacan way was adkeeyaan yani kan afka wuxuu xoojiyaa maxaa af maka maaha ilaa qalbiga wax laga fahmi maayo hadii lagu dhawaaqaad xoojiyaa daliilkan waa badan yahay horaa la soo sheegay zaman ay leedahay zamankeedii waxa waaye cibaadaadka ho kuwa waaye cibaadaadka dhan bilaawoodii waaye cibaadaadka wakta la bilaawo waaye waysada marka la bilaabaya intay ka bilaabayeysaa waysada laga bilaaba wejiga oo horeya markii wejiga ood ka bilaabaysid waxaa zamankeeda waktigaas waaye waxaa laga rabaa markaas ilaahid qalbiga iyo afkaada wada jiro nawaytu nawaytu lwudua nawaytu fard lwudui nawaytu rafc alxadid intaa midkood ila soomka maahane soomka awal ma laha maxaa yeele awalkiisa in lala xariiriyo zaman umanaqixiisu maxaa yeele soomka waa yani in magaciisii oo fijirka lala xariiriyo fijirka lala xariiriyo taas yaa culus in niyada oo yani asku dabaqo niyadii soomka asku dabaqana waa culustahay markaas maxaa yeelay fijirka oo la ilaaliyo la fiiriyo culeys waay fajirka walaleeyaha culeys oo la fiiriyo waktigaas lalasugo la helo ah culeys marka waxaa laga bilaabaa niyadaydi ay ka bilaabataa si maqrib uu gala ilaa cawdi dhan waktigaas niyada waay soomka maahane maxaa yeelay haweentu farda soomi markaas waktigaas ay la xiriirto waktigeedoo la dhowra waa dhibaato yani waktiga oo fajirkii keliya kaataa dhib ah aska baxaa la arkaaba waa kaas hawadiya waktiiska yahay intay ku jir dhagaynbe iyadayda la imaaw soonka khilaafsan amaa inta kaleeta salaada markii la xirahayo waxargeysan weytu farda salaat duhri farda salaat alcasri wayaalahaas waay taas zamankii intaas waay ilaahay waxaas waajibiyey soonka waxaa loo waajibiyey shaarica waxaas waajibiyey in niyada la bariyo lala baryo markaasi fijirka waa laga hormarihaa maadaama oo siga dhowri karin waktiga fijirka dhowri karin waa laga hormarihaa waa laga hormarihaa waxaa la waajibiya niyada inay kula barido ay kula bariso ay kula barisato hay markaasi fijirka dhowridiisii waa laga hormarihaa hayli ma la dhowri karo oo wax oo adiga sugi kartid ma hortaas dhashaalaasha maarkeesi ma intaas waay wixii ka horeeyey waxay soon aan ahayn awlcibaadaat ah, zamankeedi ah zamanuniya awlcibaadaat zamankeedi waxa waaye awlcibaadaat waxiiba soon aan ahayn oo soonba aan ahayn awlcibaad salaadii awalki markaad xijiga markaad bilaaweysid kulli awal waktigeeda awlcibaadaat cibaadaadka bilaawoodii yaniyada zamankeeda ah zamanuniya inta waay ka hor kabacdi haddaad dhexgashid atiree ka ansixi maayo yani kujirti oo niya soo niyeysanin waysda wejigaas oo dhakda ciyaaba dhexdaasi mid ka ansixi mayso adoo yani isdacmalka raraysa niyeysata bacda mawduucat lwaji haddii niyas ma ansixi salaada haddaad geshid dhexdeedi oo niyeysata ma ansixi mayso inta waay gadaalka sii daran